بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكليم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض عريف وحرف خفض وبلام وأليف والفعل معروف بقد والسين وتاء تانيث مع التسكين وتا فعلت مطلقا كجئت لي والنون واليف افعلن وافعلي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفى قبوله العلامة بسم الله الرحمن الرحيم باب الكلام kalaamka baabkiisii ayaynu halkan ku arki doonnaa biidni illaahi tacaala waa baabka baabulkalaam loo yaqaan durtabo sheekha ballanqaadkii shalay uu inoo soo ballan qaaday wax ka mida ayaynu haynaa markuu ina yidhi wasidtuhu fawaa'idan bihalghinaa kelmaddii wasidtuhu ahayd ajruumiga waxaan ku daray buu ku yidhi wax faa'iidooyin ah oo lagu kaaftoomi karo faa'iidooyinkii ajruumiga uu ku daray waxaa ka mida baabka baabulkalaama ajruumigu inaad og tahay mooyaane baabulkalaam ma leh wuxuu ka bilaabaa un matniga oo odhanaya alkalaamu lafdun unbuu ka bilaabaa laakiin baabulkalaam ma leh haddaba baabkaa baabulkalaam ah ee sheekheennani uu sameeyey waa faa'iidooyinkii uu shalay inoo soo ballan qaaday uu ina yidhi wasidtuhu fawaa'idan bihalghinaadii weeyaan waxaan ku dari doonaa waxaad ku kaaftoomi doontid baabulkalaam ereyga baab ah waxaa loo yaqaanaa xisiga ayuu xaqiiqo ku yahay sida masaajidka albaabkiisaas oo kale meesha laga soo gelayo ama laga baxayo ayaa baab la yidhaahdaa kutubta haddaba baab baa loo bixiyey oo kutubtuna waa baab sidaynu arkayno baabulkalaam iyo baabulicraab iyo kutubta laftoodiibaa baabbaab loo sameeyey iyagana waa majaaz buu ku yahay wixii macnawiya oo waxay ka dhigan tahay masaa'ilkan urursan ama masaa'ilkan kooban waa halkii laga gelayay idhi haweeyaan weeyaan baabulkalaam ereyga kalaam amarka luqada la doonayo saddex dhawaaq buu leeyahay haddii kilaaman ugu dhawaaqoon kaafka kasriyo kilaam waa dhaawacyada qofka soo gaadha kilaam waa dhaawacyada haddaan kaafka godo oon kulaam ugu dhawaaqo kulaam oon kaafka godo waa dhulka dirida ee biiya baatoona aan qabannin baa kulaam la yidhaahdaa haddaan kalaam idhaahdo oon kaafka fadxiyo waa codka iyo hadalka lagu wada hadlo oo waa ka aan doonayno inaynu sharaxno waa kalaam iyo kilaam iyo kulaam bay kala yihiin markaa kilaamku waa dhaawacyada kilaam waa dhaawacyada kalmun buu dhaawaca jamciisa kilaam lagu jamciyaa kalmaa dadka dhaawaca ah baa la yidhaha markaa sida gabayaagu gabayga ku tilmaamayo tamuru bika labdaalu kalmaa haziimatan wa wajhuka wadaaxun wa faqruka baasimun geesiyadaa ku soo weydaarta iyagoo wada dhaawac oo dhiiggu uu da'ayo adiguna markaasaad sii dhoolla caddaysaa lamaba moodo meel geesi lagu soo dhaawacay inaad ku socoto buu yidhi waxaynu uga soconnaa eh, kilaam waa dhaawacyo kilaam haddaynu kulaam qaadanno kulaamna waa alardu sacba allatii laa tumbitu kala'an walaa tumsiku maa'an dhulka dirida ah ee biyo iyo baatoona aan lahayn ayaa kulaam la odhanaya kalaamna halkan aynu ku sharxi doonnaa insha allahu tacaala baabu lkalaam luqadda kalaam waxaa loo yaqaanaa maa afaada faa'idatan wax alla waxa wax macno uunkuu faa'iideeya luqadda kalaam baa la odhanayaa oo luqadda xaggeega waa kalaam walow yuuna lafdiba ahaanin walow yuuna murakabba ahaanin walow yuuna wadci eg adu wax alla wixii wax faa'iideeya xagga luqadda marka la joogo kalaam baa loo yaqaanaa laakiin heshiiska naxwaha iyo afar shardi shayga markaynu ka helno unbaynu odhanaynaa waxaasi waa kalaam ilan afar shardi baynu ka hellaye shardiga koobaad waa inuu lafdi yahay shardiga labaadna waa inuu mufiid yahay shardiga saddexaadna waa inuu musnad yahay shardiga afraadna bilwadci baa la odhan jirayoo ballanqaadkii shalay buu inaga raacay shalay buu sheekhu ina yidhi kitaabka waxaan ka jari doonaa wixii laga maarmayo kolkaa bilwadcidii wuu ka jarayba oo ballanqaadkii shalay buu raaciyey kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo mufiidun mufiida oo wax faa'iideynaya lafdiga oo musnadun musnada oo la tiiriyey oo mid kale loo tiiriyey haddaba kalaam wuxuu noqonayaa buu ku yidhi wixii lafdi ah ee haddana mufiid ah ee haddana musnad ah waa saddex shardi saddexdaa haddaynu wada helno markaa unbaa la odhanayaa kalaambaa meesha yaalla saddexdaa markaynu wada helno saddexda shardi shardiga koobaad waa inuu lafdi yahay baynu nidhi ereygan lafdiihi waa facli facli inkastoo durtaba hadalkaasi uu sarfi yahay facli weeyi facligaasi waa sarfi kolkaa facli waxaa loo jeedaa saddex xaraf oo ka labaad uu reeban yahay facli lafdi waa saddex xaraf oo ka dhexdu uu reeban yahay sarfi baynu ku arki doonaa insha allahu tacaala waxay uga jeedaan hadaba lafdigu waa saddex xaraf oo ka dhexaa ah reeban ficilkiisu lafada buu ahaa lafada culimmadu luqaddu waxay isla garteen lafdigan inaan looga jeedin lafdiye malfuud in looga jeedo malfuud lafdigu waa masder malfuudkuna waa ismi mafcuul eeg hadda qatli waa maxay ereyga waa dilid maqtuulna waa maxay maqtuul waa la dile la dile kii la dilay hadaba lafdiguna wuxuu ahaa tufid lafdi muxuu ahaa tufid malfuudna waa la tufe malfuud waa maxay macnihiisu waynu nidhi malfuud waa la tufe haddaba markuynu yidhi kalaamku waa lafdi lafdigaa waxaa looga jeedaa malfuud baa looga jeedaa latufaa looga jeedaa lafada wuu tufay baa luqadda loodhan jiray lafada wuu tufay kolka hadalkan aynu ku hadlayna waxaa lafdi shardi looga dhigay hadalkeenani waa cod afkeennu uu soo tuurayo oo gudaheenna aan ka soo tufayno sida candhuufta aad u tufto ayaad codka usoo tuuraysaa kolka lafdigani waa masder ismi mafcuul looga jeedo waxay yidhaahdeen culimada luqaddu min tacbiiri lmasder wa iraadat ismi lmafcuul bay yidhaahdeen masder baa la cibaareeyey ismi mafcuulna waa looga jeedaa waa aayadda qur'aanka oo kale haadaa khalqullah fa aruunii maada khalaqa aladiina min duuni haadaa khalqullah khalqullah waa maxay macnaheegu khalqigu waa abuurida lafteeda laakiin loogama jeedo hadda abuurida lafteede la abuurihii baa looga jeedaa haadaa kani khalqullah waa la abuurihii kii ilaahay u abuuray weeyi ee maadaa khalaqa aladiina min dunihi ilaahay kuwa ka sokeeyaa maxay abuureen kolka khalqigaasi maadaamu lafdi oo kale yahay malfuud baa looga jeedaa halkaana makhluuq baa looga jeeday shardi haddaba waa lafdi yahay baynu nidhi culima lafdiga maxaa lagu xidhaa naxwaha lafdiga naxwaha waxaa loo yaqaanaa wixii laba shardi leh coday dhegtu maqasho iyo xuruuf la higaadin karo walow xuruuftu xaraf qurhaba ha ahaato walow xuruuftu ee xaraf qurhaba ha ahaado wixii coday dhegtu maqashana leh xuruuf la higaadin karana leh lafdi baa la odhanaya oo waa lafdi haddaba maxaa iga baxay saddex shay baa iga baxay wixii xuruufay dhegtu maqasho aan lahayn cod la higaadiyana aan lahayn lafdi ma aha u iga baxay bal caagadaa yar soo eega lafdi miyay tahay waayo maxay lafdi u noqon horta lafdi ma aha caagadaasi sababta ay lafdi u noqon weyday waa maxay markaa sababta ay lafdi u noqon weyday waa maxay codkiina male oo haddaan ma maqlayo codkii ay dhegtu maqlaysayna male xuruuftii la higaadinayeyna male caagadani waa maxay xuruufna male codna male kolka haddaad gidaarkaa eegtid ama laydhka eegtid dee laydhkaasi lafdi maaha sababtuna waxa weeye labadii shardiyu lafdigu lahaa ayaa labaduba wada maqan codkiina wuu maqan yahay xuruuftiina way maqan tahay haddii mid ahaan la helana lafdi noqon maayo bal dhegaysa miiskan miiskaa markaan garaaco ma lafdi baa garaacaasi maya lafdi maaha muxuu lafdi u noqon waayey labadii shardi ee lafdigu miyay wada maqan yihiin maya mid ahaan baa maqan keebaa maqan xuruuftii un baan la haynine dhawaaqii waa la hayaa haddii xuruufta oo qura la helo xuruufta oo qura haddii la helo oo dhawaaqu meesha ka baxo iyaduna sidoo kale lafdi noqon mayso oo tusaale ahaan bal kitaabkeennan hoos u eeg ha akhriyayna aagoon kitaabkeennan bal arday kastaba kitaabkan kuu kala furan hoos u eeg kitaabkan kala furani xuruuf sow ma leh bal dhegaysa hadda inaad maqasho ma maqlaysid dee lafdi maaha kitaabkani haddaba kitaabkani noo kala furani culima lafdi ma aha sababta uu lafdi u noqon waayeyna waa maxay labadii shardiye lafdigaa wada maqan maaha macnuhu xuruuftii way joogtaaye yaa inaga maqan sawdkii baa inaga maqan codkii haddii laakiin ad akhrido mar oo cod yeesho markaasuu lafdi noqonaya lafdi waad fahanteen baan u malaynayaa culimo lafdiga waxaa loo yaqaanaa wixii cod iyo xuruuf wada socota leh ayaa lafdi loo yaqaanaa wixii cod iyo xuruuf wada socota leh ayaa lafdi loo yaqaanaa haddaba hadduu cod uun yeesho ama xuruufu inuu yeesho ama labadaba laga waayo lafdi noqon maayo ogow saddexdaa midkoodna lafdi noqon maayo af carabiga waxaan ku tacriifin jirnay lafdiga waxaa la yidhaahdaa asawt almushtamilu calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya allatii awaluha alif wa aakhiruha alyaa waa sawtun mushtamilun calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya waa cod koobsaday xuruufta alifba'da qayb ka mida walow hal xarafba ha ahaado sida jalastu ta'deeda hadda ta'daasi keligeed bay lafdi tahay codna way leedahay xuruufna way leedahay xuruuftuyayna jamacba noqonin welibana shardiga labaad ee kalaamku uu leeyahay waa mufiid culima ereyga mufiid ah maxaa looga jeedaa mufiid haddaan af soomaaliga kuugu soo koobo waxa mufiid looga jeedo mufiidku waxa weeye hadalka marka aad ku hadasho aan heel lagaa daba odhanaynin mufiidku waa maxay waan ku idhi maa huwa almufiid mufiidku waxa weeyi hadalka marka aan ku hadlo aan heel layga daba odhanaynin haddaba hadalka heel layga daba odhanayaana mufiid noqon maayo hadalka heel layga daba odhanina ee layga daba odhani mufiid noqon maayo kaan layga daba odhanayninna waa mufiid waxaa laga yaabaa hadal yaroo kooban inuu mufiid noqdo waxaa laga yaabaa hadal dheerina inuu mufiid noqon waayo hadda u fiirso haddaan idhaahdo kitaab baan qaaday ma mufiid baa kitaab baan qaaday maheebaa lay odhanaya layma odhan waa hadal dhammaystiran inaan kitaab qaaday buu faa'iidaynayaa haddaan idhaahdo ka waran haddaba kitaab cusub kitaab cusub haddaan idhaha ma mufiid baa maxaa lay odhanaya kitaab cusub markaan idhaa heebaa lay odhanaya ayaan helay miyaa ayaan iibsaday miyaa ayaa iga lumay miya maxaan u jeedaa kitaab waa mufiid maaha markaa hadalka hee aan layga daba odhanayninna waa mufiid hadalka hee layga daba odhanayaana mufiid maaha haddaba mufiidka waxaa lagu tacriifiyaa luqalcarabi marka la doonayo maa afaada faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha min almutakalimi wasaamici waxaa la yidhi waa ka faa'iideeya faa'iido lagu dul aamusi karo faa'iidada ayaa ku dul aamusaya baa la yidhi ka hadlayaa ku dul aamusaya oo ka dhegaysanaya ayaa ku dul aamusaya labadooduba way ku dul aamusayaan laakiin waa mas'ala khilaafiyo qolaa tidhi ka hadlaya oo qurhi ha ku dul aamuso qolona waxay yidhaahdeen ka dhegaysanaya oo qurhi ha ku dul aamuso qolona waxay yidhaahdeen labadooduba ha ku dul aamusi karaan innagu labadiiba waynu qaadannayoo ka hadlayaana yuuna is odhanin hadal baa lagugu leeyahay ka dhegaysanayaana yuuna is odhanin hadal baa kaa dhiman mufiid buu markaa hadalku noqonaya almufiid hadaba mufiidkan waxaa inaga baxay hadal kaste oo mufiid aan ahayn dhammaystiran bal hadda tusaalaan idintusiya eega albintu mutacalimatun ma mufiid baa mise maaha mufiid eega albintu mutacalimatun haddaan idhaa albintu mutacalimatun inantu waa aqoonyahanad baan idin idhi waa mufiid markaa ah. haddaan idhaahdo albintu almutacalimatu oon hadalkii ku soo daro un mutacalimadii un al hadaan ku daro oon albintu almutacalima aan idhaahdo hadalkaasi mufiid maaha waayo macnihiiba wuu isbedelay wuxuu noqday ashaayare lagu soo kordhiyey bal hadda macnihiisay ka dhigteen wuxuu noqday albintu inanta yar almutacalimatu ee aqoonyahanada ihi heedee inanta aqoonyahanadi ihi he waa maxay marka ma waa qaali baynu nidhaahnaa maxaynu nidhaahnaa albintu almutacalima maaha mufiid haddaad asha uun ka jartana ood maxay tidhaahdo albintu mutacalimatun mutacalimadaaun haddaad casha ka jarto mufiid buu noqonayaa oo inantu waa aqoon yahanad bay noqonaysaa casharkaa waxaynu ku dhigannay baabka nactiga ilain hadda laba kitaaba horeo naxwaaan soo dhigannay baabka nactiga ayaan ardayga ku dhigannay albintu mutacalimatun khabar buu noqday maadaamuna al wadanin albintu almutacalima nacti buu noqday bintada hore ay yeelanayso oo khabarkiibaa kaa dhiman hadalkii mufiid maaha markaa mufiidun shardiga saddexaad ee kalaamku ardayay uu yeelanayo shardiga saddexaad ee kalaamku ardayay uu yeelanayo waa musnad sheekha khayr allaha siiye ballanqaadkiisii shalay baynu weli ku jirnaa faa'iidooyin badan wuxuu ina yidhi wixii ajrumiga laga maarmayo ama ajrumigu daciif uu ku yahay waan kaa dayn doonaa buu ina yidhi waqad xadaftu minhu maa canhu khinan wazidtuhu fawaa'idan bihalghina waa qaaciide kuliya kitaabku intuu dhammaanayo oo dhan baydkaa waa inaad la socotaa waqad xadaftu minhu maa canhu hinan waxaan ka jari doonaa waxa laga maarmayo wazidtuhu fawaa'idan bihalghina wuxuu sheekhu eegay ajruumigu murakab buu halkan yidhi lafdun murakab buu odhan jiray ajruumigu murakabkiibuu eegayoo wuxuu yidhi allaileh waa laga wanaagsan yahay murakabka waar ajruumigu ereygaa murakab ah uu isticmaalayey waa laga fiican yahay inaga tuuro ereygaa murakabka uma baahnin markaa haddaba aynu tuurna murakabkii oo talow murakabka maxaa loogu baahnay asxaabu lfalaasifa nimanka falsafadu markay wax tilmaamayaan asxaabu lfalaasifa markay wax tilmaamayaan waxaa axkaamtooda ka mida ilan kutub gaarabay qoreene oo la yaqaan oo xeerarle ayay qoreene waxa ka mida marka shay la tilmaamayo tilmaanta ugu gaaban inaad soo qaadato haddaad meel tegayso caqligu wuxuu ku farayaa caqligu haddaad meel tegayso dariiqa ugu gaaban inaad marto si aad faa'iido wakhtigu uu kuugu soo hadho daalkuna uu kaaga yaraado mayla socotaa hadda haddaad meel tegayso iminka haddaan u baahda inaan xaggaa berbera u baxo ma xaggaa iyo bowram iyo u bixi ka soo wareegi mise caqligu wuxuu sheegay inan xaggan u maro akhsar dariiq saw maaha loo baahan yahay akhsar dariiqiibuu haddaba una waafaqsanayn murakabku murakabku ma waafaqsanaa aksar dariiq waayo ereyga murakaba ah wuxuu wada keensanayaa afar murakab murakabku afar qaybood buu noqdaa afarta qaybood ee murakabku waa afartee waa murakabka idaafiga ah sida cabdilaahi oo kale iyo murakabka tawsiifiga ah, sida xayawaanu naatiq oo kale iyo murakabka masjiga ah, sida baclabaka oo kale iyo murakabka isnaadiga ee musnadka la yidhaah sida jaa caliyun oo kale imise murakab buu keensanayaa baynu eriga murakabii afar murakab buu keensanaya afarta murakab yaa kalaam noqda haddaba culimoy afarta murakab yaa kalaam noqda afarta murakab waxa kalaam noqda hee isnaadiga oo qura dee ma inaan murakab idhaabaa si waxaasoo dhani u soo wada galaan mise waa inaan ka noqdo oo qura aado ila kalaam baan raadinayaa musnadko isnaadigo qura kalaam noqda idaafigu kalaa ma noqdo masjigu kalaa ma noqdo tawsiifigu kalaa ma noqdo isnaadiga ayaa qaybta mufiidkii ay kalaam tahay war inoo soo qaada musnad inoogu bedela murakabkii ereygii murakabkaaha inaga bedelo oo musnad inoogu bedela kana ka dhadhowe iminka ku idhaha maalan dad ii tilmaan dad dad ii tilmaan ku idhi ma tilmaan uu dadku leeyahay baad iigu tilmaami mise tilmaan nooluu leeyahay baad iigu tilmaami bal hadda u haddaan dad iyo tilmaanku idhaa ma waxaad iigu tilmaami tilmaanta dadku leeyahay mise tan noolahaad igu tilmaami ya ta dadka noolaha iigu tilmaanta wax badan baa iga soo gelaya adhigiibaa soo gelaya oo hadda dad baan doonayay adhigiibaa soo gelaya oo geeliibaa soo gelaya oo wax badan baa soo gelaya loo baahnayn sheekhu kalaan buu doonaya inuu inoo tilmaamo halkuu musnad ka soo gaadan lahaa si tarkiibka isnaadigo qurihi uu soo galo ayuu soo qaatay maxay ayuajruumigu murakab soo qaatay afartii murakab ay naga soo galay markaa halkaa kelmaddaana musnad baa kasii fiican musnadku waa kelmadda laysku tiiriyey waana tarkiibka isnaadiga ah waana labada kelmadooda isa samaynaya kitaabkeennii hore maxaynu ku soo marnay waa labada kelmadoode maxaynu nidhi waa labada kelmadoodee isa samaynaya baynu culima nidhi labada kelmadood markay isa samaynayaan ayaa la yidhahdaa isnaad baa meesha yaalla waa isku tiirin weeyaan saddex lafdiba xagga luqada lagu baadhaa hadda inaguma baadhi karno sarfiga marka la marayaa la baadhi karaa laakiin saddexda eree la baadhaa waxa weeye atarkiib watartiib wata'liif saddexdaasaa la baadhaa maxaa u dhexeeyaa la yidhahdaa waa atarkiib murakabka iyo muratabka iyo mu'allafka saddexdaa maxaa udhexeeya ayaa la yidhahdaa farqiga udhexeeyaa muxuu noqonayaa kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo mufiidun mufiid oo macno faa'iidaynaya lafdiga oo musnadun musnada oo laysku tiiriyey sheekhu haddaba bilwadcidiina wuu inaga jaray talow muxuu bilwadcida inooga jaray bilwadcida wuxuu inooga jaray ilan waa kii waqad xadaftu minhumaa canhu hinane waxa laga maarmayo waan jariye wadcigu wuxuu ahaa dejin carbeed oo afcarabi baa looga jeedi jiray war kitaabkani culima muuna afcarabi ahayn kitaabkani afcarabi ma yahay mise ma kitaabkani waa af carabi dee maynu u baahannahay haddaba markaad eh, markaad kitaab carabiya ku jirta inaad shardi ka dhigato carabi ha ahaado kaad ku jirtaaba carabiye war inaga jara ku yidhi bilwadcidaa waxba uma baahanina kelmaddaana inaga tuura sheekhu haddaba shuruuddii afarta ahayd ee kalaamka saddex buu ku soo ururiyey waa inuu lafdi yahay waa inuu mufiid yahay waa inuu musnad yahay bilwadcina wuxuu iskaga jaray waa mafhuumun min almaqaam buu yidhi waar kitaabkaa laga fahmayaa iska ilaawa sow shuruudii qolona saddex ma soo qaadan qolona afar ma soo qaadan labadaa kitaabba hadda ma hayna ee qolona saddexda ka dhigaysa qolona afarta ka dhigaysa ajruumigu imisuu ka dhigay afar kana imisuu ka dhigay saddex talow ma jirtaa culimo kale oo wax kale ka dhigtaa oo shuruudda kalaamka wax kale ka dhigtaa ragga qaar baa shan ka dhiga oo waxay ku soo daraan wax la yidhaahdo itixaadulqaa'il itixaadulqaa'il jaaa caliyun sow kalaa maaha jaaa caliyun waxay ku leeyihiin jaaa caliyun waxay kalaam noqon kartaa oo qura markuu isku nini leeyahay isku nin laakiin anuu haddaan halkan jaaa ka idhaahdo halkaana nin kale uu cali ka yidhaahdo iskugeyntii kalaam bay noqonaysaa jaaa cali iskugeyntii laakiin qof ma wada odhanin war kalaam noqon mayse naga daabay leeyihiin culimmada xaqiiqada u dhowi waxay yidhaahdeen haddii jaaa cali la qaybsado oo mid halkaa fadhiyaana uu jaaa yidhaahda ka kale halkaa fadhiyaana uu cali yidhaahdo mid kastiba keligii sidiisuu kalaamu yahay oo ka jaaa yidhina cali ka xadfanoo kaa hadalkiisaa laga faa'iidaysanaya ka cali yidhina jaaa ka xadfanoo ka kale hadalkiisaa laga faa'iidaysanaya shardi kale culimo ku dartay ma jiraan talow oo inale kalaamka shardi kalaa loo shardiyaa nacam way jiraan rag shuruud kale ku xidhay culimmada ragga qaar baa qaba tajadudulfaa'ida tajadudulfaa'ida inay tahay shardi shuruudda kalaamka uu leeyahay ah tajadudulfaa'ida tajadudulfaa'ida macnaheedu waa maxay waxa weeye kalaamku markuu kalaam noqonayo faa'iido cusub oodan horay u haynin inuu ku faa'iidaynayo taa haddaba maxaa looga jeedaa faa'iido cusub markaynu leenahay waxaa looga jeedaa haddaan idhaahdo asamaau fawqana cirku way naga sarreeyaa asamaau fawqana maxaa ka faa'iide hadalka horta maxaad ka faa'iiday asamaau fawqana cirkiibaa inaga sarreeya haddaan idhaa maxaad ka faa'iiday waxba ardayay kamaynaan faa'iidin shay qura oo aynu ka faa'iidnay asamaau fawqana haddaynuna shay aynu ka faa'iidnay ma jiro waayo dee waad horaad u ogeyd inuu cirku kaa sarreeyo haddaba waxay ku leeyihiin asamaau fawqanaa iyo alardu taxtanaa iyo hadallada noocaasoo kala ah een waxba laga faa'iidaynin war naga daaya bay yidhahdeen wax alla ma jireen waxaan u malaynayaa warkaas inuu waadix yahay culimmadu talow qowlkaan say u arkeen tajadud alfaa'ida tajadudulfaa'ida waa qowl daciifa waxba loogama baahna sababta aan waxba looga baahnaynin waxa weeyi waxa ka dhalanaya qowlkaa ah haddaan ictibaarinno hadal kastaa inuu marna kalaam noqdo marna kalaam noqon waayo jaaa zaydun inuu mar kalaam noqdo jaaa zaydun baad odhanaysaa mar waa kalaam goormu jaaa zaydun kalaam noqon ninaan geranayn markaad kula hadasho marna kalaam noqon maayo jaa zaydun goormuu bilaa kalaam noqonaya una kalaam noqonaynin nin garanaya markaan kula hadlo dee hadalkii oo dhan baa baaba'ayee war tajadudulfaa'ida inaga daaya iska ilaawa shardiga la yidhaa tajadudulfaa'ida iska ilaawa haddaba talow kalaamku ma naxwaa talow sababta ay culimada luqadu ay kalaam uga bilaabeen waa maxay kutubtooda kalaamku ma naxwaa halkuu xidhiidh la leeyahay waa maxay waxaan aan garanay aan ku hadlaynaa horta kalaamku waxa weeye jumlo dhammaystiran oo la samayn karo wey jumlo dhammaystiran oo af carabiya wey kolkaa jumlada dhammayska tirani shuruudihii ay lahayd weeyaan jumlo dhammaystiran shuruudihii ay lahayd weeye horta tan aan ka hadlaynaa sababta hadda halkan loo keenayna naxwuhu waa iraab iyo bine naxwuhu waa maxay baan idin idhi icraab iyo bine icraabka iyo binaha ayaan muuqanaynin haddaan kalaam la helin la heli maayo icraab iyo bina toona haddaana kalaam la helin mayla socotiin hadda si fiican mayla socotiin maxaan idin idhi alraab walbinaa alicraab walbinaa la heli maayo oo naxwo ah haddaana kalaam la waxay ka dhigan tahay waa halkii naxwuhu ka dul muuqanayay iminka maalan casaan yaroo cararaya weligaa maad aragtay casaan ama caddaan ama gaabni gaabni yaroo socota maad aragtay weligaa hadda qof gaaban kuma odhan gaabni lafteed maad aragtay ama casaan keligii maad aragtay haddaynu u baahanno casaan inaynu helno maxaa lagama maarmaana halkii casaanaysa inaynu helno casaankani wuxuu ka muuqanayey ardayay waa inaan helnaa markaan casaan doonayno haddaba markaad aragto meel ama qof ama shay ayuu shaygaasi ama kuu casaan ama kuu caddaan ama kuu madoobaa inuu midab qaadan karaa markaan kalaam helno ayaa icraab iyo bine adheliyo ama wax mucraba adheli ama wax mebniya adheli laakiin kalaam la'aantii hays odhanin icraab iyo raadin kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu sheekha tawaaduc bay ka tahay markuu ku leeyahay kalaamuhum alfiyatu ibnu maaliga sheekha qoray ee ibnu maalig la yidhaha wuxuu yidhi kalaamunaa bui annaga kalaamka yagu war anigu waxaan hay raggii waaweynaaye annaga kalaamka iyagu cida iskugu soo dhawaata kalaamka ama xeerkiisa meel kaga dhacda anaa difaacaya de wax iyagii annaga aleh ah kalaamuna annaga kalaamka iyagubu isagu yidhi alfiyu halka sheekhani uu ka leeyahay miskiin buu iska dhigay aan naxwada aqoonin war waan sharxayaae maaqaan buu leeyahay kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu iyaga nimankaa kalaamkoogu buu kalaamkoogu isagu kuma jira markaa nuxaaddii wuu iska saaray ma waa min baabi tawaaduc kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo mufiidun wax faa'iideeya lafdiga oo musnadun musnada kalaamkii waynu ka baxnay culimoy waxaa jira saddex qodob ama saddex arrimood oo ilaa xad muhiim ah oo kalaamka xidhiidh la ayaa jira waa saddex arrimood oo ilaa xad muhiim ah oo kalaamka xidhiidh la ayaa jira saddexdaa arrimood ee muhiimkii waxaa weeye waa kelmadda iyo kelimka iyo qowlka saddexdaa erey waa in laynoo sharxaa kelmad iyo kelim iyo qowl saddexdaa erey waa in laynoo sharxaa maxaa kelmad loo yaqaanaa maxaa kelim loo yaqaanaa maxaa qowl loo yaqaanaa saddexdaa erey sharaxoogii ayaa lagama maarmaan culimoy inoo ah inaynu helno kelmadda iyo kelimka iyo qowlka haddaba kelmadda iyo kelimka iyo qowlka saddexdaba ajruumigu wuu ka tegey saddexdaba kolka waa qaacidadii shalay uu ina soo siiyu ina yidhi wazidtuhu fawaa'idan biha alghina faa'iide aad ku maarmi doontid baan kitaabka kuugu darayaa buu ku yidhi si kitaabkani sharaxoo kale uu noqdo kelmadda saddex dhawaaq bay leedahay marka hore ereyga kelmad ah marka lagu dhawaaqayo saddex dhawaaq bay leedahay mar kalmatun baa leedahay kalmatun kalmatun seen ugu dhawaaqay kaafka waan fadxiyey laamkana waan reebay maxaan idhi kelmatun baan idhi marna kaafkaa la kasriyaa oo maxaan odhan halkaan kelmatun ka lahaa maxaan ka odhan kilmatun baan ka odhan kilmatun kaafkii baan kasriyey marna kaafkana waan fadxin laamkana waan kasrin oo maxaan ugu dhawaaqi kelimatun horta saddexdaa dhawaaq ayay kelmaddu leedahay ama kelmatundhe ama kilmatundhe ama kelimatundhe saddexdaa dhawaaq ayaa lagama maarmaan ah oo ereygan kelmad ih uu inoo yeelanaya culima haddaba kelmaddu waxa weeye lafdi lafdigu muxuu ahaan jiray lafdigu wuxuu ahaa wixii cod iyo xuruuf wada socda ah lafdigu wixii cod iyo xuruuf wada socda le ayuu ahaa lafdi haddaba kelmaddu waa lafdi waa kow waana almufiid mufiidka eega hadda aad iila socda culimooy waxaa jira isla beydkan laba mufiid ayaa ku qoran isku macnana maaha beydkan koobaad laba mufiid baa ku jira isku macnana maaha mufiidka kalaamku muxuu ahaa mufiidka kalaamku wixii aan heel lagaa daba odhanayn buu ahaa saw marka kalaamuhum lafdu mufiidun aan lahaa hadda mufiidkan kelmaddu waxa wey maa wadica limacnan baa la yidhaha maa wadica limacnan waa waxa macno loo dejiyey ee ma aha isagu hadal dhammaystiranba ma aha heebaa mar lagu odhanaya waa inuu macno loo dejiyey uun ereyga jaaa macno ma leeyahay jaaa jaaa ma u seexday baa maxay macnaheegu jaaa wuu yimid sow ma aha jaaa ma u sexday baa loo dejiyey mise u yimid wuu yimid sow ma aha kol haddii jaaa ay macno leedahay mufiidkeegu waa inay jaaa ay inoo faa'iidaynaysa imaatinkaa walow heebaha lagaa daba yidhaahdee labadan mufiid way kala duwan yihin markaa muxamed waa maxay macnihiisu muxamed waa qof sow ma aha qof eeg mufiidkani waa in maa wadica limacnan baa laydha maa wadica limacnan wixii loo dejiyey macno uunbaa mufiid la odhanaya maa wadica ama ha ahaada baan ku leeyahay markaa mawdica limacnan welibana mufrad baa shardi u ah mufrad ayaa shardi u ah waa inuu mufradna yahay mufradku waa kolkaa yuuna laba kelmadood yuuna musnad noqonin ama murakab noqonin muxamed keligii iyo jaaa keligeed iyo qad keligeed egeg waxaasaa kelmad loo yaqaanaa waa ismi keligiiya sida muxamed ama ficil keligiiya sida jaaa ama xaraf keligiiya sida qad kuwaasaa la odhanayaa waa kelmad kelmadu saddex shardi bay leedahay shardiga koobaad waa inay lafdi tahay shardiga labaadna waa inay mufiid tahay shardiga saddexaadna waa inay mufrad tahay mufrad mufrad waa maxay culimadu waa keli sow maaha jaaa muxamed oo wada kelmad baa jaaa muxamadun jaaa muxamedun kelmad ma tahay may maxaa diiday maqani waa kee mufradnimadii baa maqan eeg waa inuu mufrad waxaan yahay baa lagama maarmaana mufrad inuu yahay waa daruuri culimo mufradnimadii baa meesha ka baxsany oo maqan haddaba kelmaddu saddexdaa shardi bay leedahay waxaa inoo yimid culimo kelimkii baa inoo yimid kelimkii kelimku waxa wey waa bilaata maxaa kelim loo yaqaanaa naxwaha marka la marayo ereyga kelima kelimku waxa weeye saddex kelmadood oo la isku geeyey ugu yaraan iyo waxa ka sii badan kelimku waa maxay baan ku idhi maa tarakaba min alaai kalimaatin fa akar saddex kelmadood iyo waxa ka sii badan baa kelim la odhanaya kelim ereyga kelima hadaba qad jaaa caliyun waa kelim qad jaaa caliyun waa kelim waayo maxaan ku garanayaa qad jaaa caliyun inay tahay dee waa kelmadood qad sideeday kelmad u tahay jaa'ana sideeday kelmad u tahay calina sidiisuu kelmadu yahay qad jaaa caliyun waa kelmad waa kelim baan doonaya kelim weeyaan kelimkana waxaa loo yaqaana ugu yaraan wixii saddex kelmadood ah saddex kelmadood iyo wixii kasii badan culima waxaad ka warrantiin qad kelmad ma tahay kelim ma tahay kelim qad kelim kelim may tahay maxaa diiday kelimu noqon weyday saddex baa ugu yaraayo iyadu waa mid waaxid waa kelmada keli ma qad jaaa ka waran ama jaaa muxamed ka warran jaaa muxamed keli ma tahay jaaa muxamed noqon weyday waa maxay saddex bayna ahayn waa waxa loo baahan yahay ereyga kelimi ugu yaraan inuu saddex kelmadood iyo wax ka sii badanuu noqdo haddaba culima waxaa la ogaaday maadaama kelimkii aynu nidhi waa saddex kelmadood iyo waxa ka sii badan aynu nidhi waxaa la ogaaday markaa ah, wixii saddex kelmadood ka yar inuuna kelib noqonaynin halkaa culimadu su'aal bay isweydiiyaan una sheekhu ka hadal war saddexdan kelmadood ma inay kala duwan yihiinba oo midna ay ficil noqoto midina ay xaraf noqoto midina ay ismi noqoto sida in jaaa caliyun oo kale in jaaa caliyun waa kelimo waa la hubaa inay kelim tahay waa saddex saddexduba way kala duwan yihiin in waa xaraf jaaa waa ficil calina waa ismi mise hadday doonaan ismiba saddexduba ha wada noqdaan hadday saddexduba ismi wada noqdaan xataa waa kelimuun oo maxaa ka mid saddexduba iyagoo ismi wada ah waxaad odhani muxammadun daaribun caliyan baad odhan maxaan idhi muxammadun daaribun caliyan baan idhi ereyga muxamadunihi waa ismigii koobaad daaribunna waa ismigii labaad caliyanna waa ismigii saddexaad hadaba waa keli maadaama saddexba uu gaadhay sadexduba waa ismiye ficilna kuma jiro xarafna kuma jiro ardayay ficilna kuma jiro xarafna kuma jiro baynu nidhi haddana waa kelim kolka kelimku inuu saddex noqduun baa loo baahan yahay ama ha kala duwanaadaan ama isku mid ha ahaadaan wax alla waxaynu kala shardinaynaa ama aynu ku kala leexinaynaa ma jiro halkaa kelimkiina culima waad ila fahamteen waxa saddex iyo ka badan baynu nidhi qowl baa inoo soo hadhay qowl qowlow maxaa tahay ereyga qowl ah waxaa loo yaqaanaa marka qowlka aynu culima raadinayno qowlku waxa weeyaan baa la yidhaahdaa lafdun qad afaada muطlaqan lafdun muxuu ahaa lafdun ereyga lafdun ah waa lafdun qad afaada muطlaqan lafdun waa maxay macnihiisu waa wixii cod iyo xuruuf la higaadiye wada leh qad afaadana muطlaqan buu ka dambaysiiyeyo sow laba mufiid maynaan soo marin laba mufiid ma soo marnay mufiidka kalaamku waa waxaan hee daba odhanaynin mufiidka kelmaduna waa wixii macno loo dejiyey haddaba kadafaadda mutlaqan buu yidhiyo ama ka kalaamka ha ahaado oo kii aan hee daba odhanin faa'iidadiisu noqoto ama ka kelmadda ha ahaado oo kii hee daba odhan jiray ha noqdo waa lafdi uun shardi inuu lafdi yahay iyo inuu mufiid yaho macno loo dejiyey ama ha ahaada kalaamka kiisii ama ha ahaada kelmadda keegii haddaba qadsideeda waa qowl ereyga qadi mayna qowl ahayn ereyga qadi waa qowl oo maxaan ku gartay inay qowl tahay qadi ereygan qadihi marka koobaad waa lafdi oo cod iyo xuruuf wada socoto wey waa shardiga koobaad waa cod iyo xuruuf wada socoto qad sawcaynkaa maaha haddana mufiid weeyaanoo ereyga qada ah carabi waxay u dejiyeen xaqiiqa kolka xaqiiqa ama badni ama yari waxyaabaa loama dhowi ayaa loo dejiyey macaanidiina waa wataa waxaynu culima haddaba u baahannahay afartaa ereyba waynu sharaxnay waa muqadimadeenni weli naxwo maynaan gaadhin afartaa ereyba waynu sharaxnay waa afartee kalaam waynu sharaxnay kelmadna waynu sharaxnay kelimna waynu sharaxnay qowlna waynu sharaxnay cashirkeenna maantu afartaas iyo ismiga iyo ficilka iyo calaamadahooga ayaa ugu muhiimsan waxaynu ku dhiganayna kalaam iyo kelim iyo kelmad iyo qowl afartaba ma sharaxnay kalaamku muxuu ahaa bal sheega kalaamku wuxuu ahaa wixii lafdiya ee mufiida ee musnada kelmaddu maxay ahayd kelmaddu wixii lafdiya ee mufiida ee mufrada kelimku muxuu ahaa kelimku haddaba maa tarakaba min alaai kalimaatin fa akar qowlku muxuu ahaa haddaba qowlku muxuu ahaa waa lafdun qad afaada muطlaqan haddaba culimo bal aynu qaabkii falsafada u yar dhaqanno asxaabu alfalaasifa aynu yaro eegna dariiqoogii waxa weeye almuwaazana bayna alashyaa ma ismiisaantaan mararka qaar barse miisaankii ma igu kordhay mise u yaraaday mise soo isma miisaantin afartan erey aynu isku miisaanno waxaynu isbarbar dhigi kalaamka iyo kelmadda labadii u maxaa ka dhexeeya kalaam iyo kelmad maxaa ka dhexeeya wax alla wax ka dhexeeyaa ma jiro waa isku did waa dab iyo biyo weligood meel iskuguma kalaam iyo kelmad waa dab iyo biyo waayo maxaan ku ogaanay kalaam iyo kelmad inay dab iyo biyo yihiin maxaan ku ogaanay laba shardi oo iska soo horjeeday leeyihiin kalaamkana shardigiisu waa musnad ama murakab oo laba kelmadood ugu yaraanoo laysku keenaya kelmaddana shardigeegu waa maxay waa mufrad eeg laba shardi oo iska soo hor jeeda ayay kalaamka iyo kelmaddu leeyihiin kolkaa lama heli karo erey lagu odhanayo waana kalaam waana kelmad ma jiro afcarabiga waa mustaxiil lama soo heli karo alaam iyo kelmad waa isku did sow maaha tabaayun weligood meel iskuguma yimaadiin mayla socotaa hadda bal waxaan eegaynaa haddana kalaam iyo kelim ka warrama kalaam iyo kelim labada haddaan isku eegno kalaam iyo kelim kalaam iyo kelim waxa u dhaxeeya cumuumun wa khusuusun min wejin nisbe loo yaqaano xagga falsafadda cumuumun wa khusuusun min wejin cumuumun wa khusuusun min wejin waxaa looga jeedaa ardayay labada shay markay meel iskugu yimaadiin uu kanina meel la goonin noqdo kan kalena uu meel kale la gooni noqdo iminka maalan haddaan idhaa qad jaaa caliyun qad jaaa caliyun kalaam ma yahay qad jaaa caliyun qad jaa cali sow kalaam ma kalaam kelimna ma yahay haddaba qad jaaa caliyun kelim yahay kelim kii saddexda kelmadood ka koobnaan jiray waana kalaam waana kelim dee armayla socota hadda qad jaaa caliyun kalaamkii iyo kelimkii ayaa halkaa iskugu yimid oo ku midoobay qad jaa'a waana kalaam baan ku idhi waana kelim baan ku idhi sow saa kalaamku meeluu la gooni noqda ayaa jira waa jaaa qura jaaa caliyun macnaheedu waa maxay jaaa caliyun cali baa kalaam ahayn jaaa caliyun markaan idhaa haddaba ma kelim baa laakiin jaaa caliyun ma kelim baa dee kelim waa kalaam qura weeyaane kelim maahe la soco kelimkuna meel buu la gooni noqdaa waa in jaaa caliyun oo kale in jaaa caliyun ka warrama in jaaa caliyun waa maxay macnaheedu in jaaa caliyun hadduu cali yimaado macnaha in jaaa caliyun waa maxay hadduu cali yimaado markaan idhaahdo in jaaa caliyun waa kelim culima oo kalaam ma aha waayo kelimku saddex kelmadood buu shardigu ahay saddexdii kelmadood waan haynaa waa in iyo jaaa iyo cali mufiidna dee isagu ama ha noqdo kelimka ilan shardi ugumaynaa dhigin inuu mufiid yahay iyo inuuna ahayn toona isaga waxa shardiyo uun inuu saddex badan in jaaa ali waa klimune alaam maaha jaaa caliyunna waa kalaamune kelim ma aha qad jaaa caliyu waana kalaam waana kelim cumuuman wa khusuusun min wejin baa la yidhaahdaa kalaamkuna meel buu khaas la yahay kelimkuna meel buu khaas la yahay labadooduba meel bay iskugu yimaadiin kalaam iyo kelim baan isku eegay bal hadda ma isku eegaa hadda eh, kelim iyo kelmad ma isku eegaa kelim iyo kelmad ma isku eegaa kelim iyo kelmad haddaan isku eego kelim iyo kelmad maxaa u dhaxeeya haddaan idha kelimka iyo kelmadda waxaa la odhanayaa waa tabaayun weligood isma arkaan waa dab biyo waayo laba shardioo iska soo hor jeeda kala wataan kelimka eegeg kelimka maxaa shardiya aqalkiisu inuu alaa kelimaad noqdo saddex kelmadood kelimka saddex kelmadood baa ugu yar soocaynkaa ma aha kelimka saddex kelmadood baa ugu yar kelmaduna maxay ahayd shardi hal kelmada ayayba ahayd kanna waa inuu murakab yahay kana waa inuu mufrad yahay kolkaa kelim iyo kelmadi weligood meel iskuguma yimaadiin halkaana ma ilahaysin hadda culimo bal hadda qawlka kalaam ma u eegaa qawl iyo kalaam bal ma eegaa maxaa ka dhexeeya qawl iyo kalaam qawlka iyo kalaamka marka la qiimaynayo waxa ka dhexeeya cumuumun wa khusuusun bililaaq cumuumun wa khusuusun bililaaq waa maxay macnaha cumuumun wa khusuusun bililaaq marka la leeyahay waa labada kelmadood eeg inay meel iskugu iman karaan iminka maalan haddaan jaaa cali idhaa jaaa cali waa kalaam waana qawl halkaa way iskugu yimaadeen sow iskuguma imanin haddaba qawlku meel buu la gooni noqdaa meeluu la gooni noqdaa qawlku laakiin kalaamku meella lama gooni noqdo kalaam oo dhani waa qawl qawl oo dhani se kalaam maaha waa rag iyo dadoo kale rag iyo dad rag iyo dad yaa meel la gooni noqda rag iyo dad meel way iskugu yimaadiin oo ninka cali la yidhaahdaa waana rag waana daddee rag iyo dad mayna iskugu imanan ninka cali la yidhaha dhexdiisa horta ma iskugu imanayaan way iskugu imanayaan haddaba dadku dadku halkuu la gooni noqonaya uu ragga kala gooni noqon dee dumarka faadumo iyo caaisha iyo markaad u tagto dee waa daduune eh? rag maaha soo caynkaa ma aha laakiin raggu meeluu dad kala gooni noqdaa may jirtaa wax raga oon dad ahayn miyuu jiraa muu jiraa horta wax rag ah oon dad ahayn af carabiga waa shibhu lmustaxiil shibhu lmustaxiil weeyaano la soo heli maayo wax intuu rag yahay laakiinaan dad ahayn haddaba waxaan ku leeyahay kalaamka iyo qowlka labadaa erey markaa isbarbar dhigayno alkalaam waalqowl waxaan ku leeyahay kalaam oo dhani waa qowl laakiin qowl oo dhani kalaam maaha oo qowlku wuxuu kalaamka la dheeraadaa laba meelood waa labadee meelood meesha kelmadda iyo meesha kelimka ilayn kelmadoo dhanina waa qowl kelimkoo dhanina waa qowl kalaamkoo dhanina waa qowl qowlku ka caamsan yahay waxan oo dhan qowlka ugu caamsan haddaba qowl iyo kalaam markaan isku eego qowlku wuxuu kalaamka la dheeraaday labadii kale halkooga oo labada kale waa kee halkii kelmadda iyo halkii kelimka labadaasiba waa qowloo kalaam ma aha kalaamku meeluu qowl la dheeraan karnaa ma jiro laakiin waad ila fahanteen baanu malayn bal hadda qowl iyo kelmad ma isla eegaa iyagana qowl iyo kelmad maxaa ka dhexeeya qowl iyo kelmad haddaan labadaa isla eego iyagana cumuumun wa khusuusun bilidlaaq baa ka dhaxeeyo oo waxaa la yidhaahdaa kelmad oo dhani waa qowl kelmadda oo dhani waa qowl laakiin qowl oo dhani kelmad ma aha oo qowlku kelmadda wuxuu la dheeraanaya laba meelood waa labadee meelood meeshii kalaamka iyo meeshii kelimka ayuu la dheeraanaya bal hadda ma isku eegnaa qowl iyo iyo kelim ma isku eegnaa qowl iyo kelim qowl iyo kelim haddaynu isku eegno kelim dhani waa qowl qowlkuu ka caamsan yahay waxba kelimoo dhani waa qowl laakiin qowloo dhani kelim ma aha oo qowlku kelimka muxuu la dheeraanaya imise meelood qowlku kelimka imisuu la dheeraanaya wuxuu la dheeraan labadii meelood meeshii kalaamka iyo meeshii kelmadda bal haddaba bal ma isku geynaa eegeg kalaamka iyo kelmadda iyo kelimka saddexdaasoo wada socdo bal qowlka ma u eega ka waran haddaan qowlka in xaggaa ka soo jeediyo saddexdan kalena aan xaggan ka jeediyo maxay muxuu la dheer yahay saddexdan kale saddexdaa kale oo wada socda hal meeluu la dheeryahay hal meela miyaad garanaysid meeshuu la dheeryahay af carabiga waxaa jira meelan kalaam ahayn oon kelmad ahayn oon kelim ahayn oo qawluuna hortalow meeshaasi maxay ahayd cabdilaahi ka warran cabdilaahi horta kalaa ma yahay cabdilaahi kalaa ma yahay haaya maya mid dhaaja culima ma kalaamba cabdilaahi xagguu kalaam ka yimi isagaa mufiidba away musnadnimadii iyo mufiidnima sawka hee lay odhanaya cabdillahi haddaan or cabdillaahi kalaa maaha mufiidnimadii baa ka maqan haddaba cabdilaahi ma yahay kelmad cabdillaahi kelmad ma yahay kelmadda shardigeegu muxuu ahaa mufrad cabdilaahina waa cabdi iyo allah haddaba cabdilaahi kelim ma yahay kelim cabdilaahi kelim miyuu yahay kelimka shardigiisu muxuu ahaa kelimka shardigiisu saddex kelmadood ereyga cabdilaahi maxaa haddaba u soo hadhay cabdilaahi waa maxay uun waa qowlun kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mufiidun mufiida oo wax faa'iideeya lafdiga oo musnadun musnada oo loo tiiriyey waalkilmatu kilmaduna allafdu lafdiga weeyi almufiidu mufiidka ee wax faa'iideeya almufradu ee mufradka ee keligeed ah tanqasimu eeg lismin wa ficlin uma xarfin intaa yar waan ka tegayaayo tanqasimudaa ka horraysa gabay ahaan baa la ysku dabamariyey tanqasimu kelmadii way qaybsami lismin ismi bay u qaybsami laamka lismin ku jiraan waa bimacnaa ilaa tanqasimu way qaybsami kelmadii lismin ismi bay u qaybsami wa ficlin ficil bay u qaybsami uma xarfin iyo xaraf bay u qaybsami kelmaddu imisay u qaybsamaysaa buu ina ismi iyo ficil iyo xaraf halkan ajruumigu yaa qaybsame buu ino odhan jiray kalaamkaa qaybsame buu ino odhan jiray waa soo taxliilinay mayla socotiin ajruumiga ma ku soo taxliilina masaladaa mar labaad sharxi mayna ajruumiga lagu noqdo tanqasimu kelmadii way qaybsami lismin ismi bay u qaybsami wa ficlin ficil bay u qaybsami uma xarfin xaraf bay u qaybsami wa haadihi tan alaauhaa saddexdeeduba hiya alkelimu iyadaa kelima tan saddexdeedaa kelim laysku yidhaahdaa saddexda kelimka noqonaya waa saddexdee waa ismigii iyo ficilkii iyo xarafkii iskugeyntoodaa kelima halkaa mutuuntu way khaldi jireen baydkan wa haadihi alaauhaa hiya alkelim sidaa ayaa sax ah laakiin matnigu wuu khaldi jiray muxuu matnigu hadda qorayaa malaaatun ta buu qorayaa soo maaha waa khala ta'daasi lama qori karo ta'da wa haadihi tan alaauhaa saddexdeeduba hiya alkelimu iyadaa kelima beydkan waa lala yaabayo saddex mubtada isku xiga saddex mubtade beydkan marka la icraabayo saddex mubtada isku xiga haadihidu waa mubtade alaahaadu waa mubtade labaad hiyadu waa mubtada saddexaad alkelimu mubtadaha saddexaad buu khabar u yahay mubtadaha saddexaad ee hiyi iyo alkelim oo wada socda ayaa mubtadaha labaad ee talaatuha ah khabaru sii ah mubtadaha labaad ee talaatuha ah iyo jumladiisan dambe ayaa haddana hiya haadihiidii khabaru sii ah saddex mubtade oo isku xiga ayaynu halkaa ku haynaa waalqowlu qowlku lafdun lafdi weeyaan lafdiga qowlku waa lafdi buu ina yidhi lafdi maxaa inaga baxay markaan lafdi idhahdo qowlku waa lafdi markaan idhahdo maxaa iga baxay qowlku waa lafdi markaan idhaahdo waxaan lafdi ahaynee cod iyo xuruufan wadan baa iga baxay qad afaada wuu faa'iideeyaa mutlaqankii oon la kala qaadaynin qad afaada buu ina yidhi waa inuu wax faa'iideeyo muhmelkii baa iga baxay kii waxba faa'iidaynin in macnaba loo dejinin mutlaqan markaan ku duuduub ha ahaado yaan la kala qaadqaadinna waxa weeye faa'iidadii kalaamka iyo faa'iidadii kelmadda labada ayaan la kala qaadin weeyi waa muطlaqan faa'iidada kalaamka iyo faa'iidada kelmadda labadaaba waxa ku faa'iideeya qowlku oo marna tii kalaamku iska qaadanaya marna tii kelmaddu iska qaadanaya tusaalayaashii baan gelaynaa afartaa tusaalayaashoodii ka qum istaagoo kaleba weeye ereyga qumihiyay tusaale u tahay qum kalaam bay tusaale u tahay lain antabaa mustatir u ahe wa qad oo kaleba weeye qad qadyay tusaale u tahay qad kelmaddii bay tusaale u tahay lain waa lafdi qurahe waina zaydan zayd irtaqaa kor buu u kacay buu ku yidhi zayd kor buu u kacay inna zaydan irtaqaa yay tusaale u tahay waa kelimkii inkastoo kalaamku uu la wadaagayo qowlkiina sheekhu uu iska daayo ma tusaalaynin qum kalaam bay tusaale u tahay qadna kelmad bay tusaale u tahay inna zaydan irtaqaana kelim bay tusaale u tahay qowlkii wuxuu uga aamusay qowlku saddexdaba uu la leeyahay dee ereyga qum waana qowl waana kalaam ereyga waana kelmad waana ereyga ina zaydan irtaqaana saddex baaba ku kulmay saddexda ina zaydan irtaqaa ku kulmay maad arkaysaa waa kelimkii iyo kalaamkii iyo qawlkii ayaa ku kulmay ismigu haddaba culima calaamooyin buu inooga baahnaanayaa falismu ismigii curifa waxaa lagu gartay bitanwiini tanwiin shayga ismi noqonaya ardaya waa inuu tanwiin sitaa muxamedun waa maxay ereyga muxameduni muxamedun ka warran waa ismi daliilka aad ku garatay isminimadiisuna tanwiinta ficlun ka waran ficlun waa maxay ficlun waa ismi daliilka aad ku garatay inuu ismi yahayna tanwiinta xarfun ka waran waa ismi daliilka aad ku garatay isminimaduna tanwiinta weeyi falismu ismigii curifa waxaa lagu gartay bitanwiini tanwiin baa lagu gartay waalkhafdi khafdana waa lagu gartay marartu bimuxamedin markaad tidhaah ama bismillaahi markaa tidhaa bismi ereyga ismi waa maxay bismillaahi ismi waa maxay waa ismi oo maxaynu ku garannay ismi inuu ismi yahay khafdaha ayaan ku garanay wa xarfi khafdin xarfulkhafdaa lagu gartay xurufulkhafdu waa koob iyo labaatankii xaraf sida min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo xuruuftaasi waa xuruufulkhafda oo shaqadoodaa jer ah ereyga ka dambeeya ayay khafdiyaan ama jeraan kolka hadduu ismi daahira yahayna way jerayaan hadduu damiirkii yahay ama ismigii mawsuul yahay ama ismushaarihiina maxalka ayuu ka jermaanayaay oo demebni buu isagu iska ahaan jiray wa xarfi khafdin xarfulkhafdaa lagu garanayaa wa bilaamin wa alifin albaa lagu garanayaa wa bilaamin wa alifin maxaa looga jeedaa wa bilaamin wa alifin albaa looga jeedaayo ereyga albaa lagu garanayaa al ereygu haddii uu al ay ku xigtaba inuu ismi yahay ogow hadda ashu sideeda waa xaraf alxamdu waa maxay markaan alxamdu idhaahdo ereyga alxamdu muxuu noqonayaa culimo ismi buu noqonayaa alxamdu daliilkuna waa asha ku jirta weeye waxaynu qaadannay walficlu ficilkii macruufun waa la garanayaa biqad kelmadda qad a baa lagu garanayaa ficilka waa la garanayaayoo qad baa lagu garanayaa qad qad waa erey lagu garanayo ama calaamad u ah ficilka sidiisa qadku waa xaraf hadda qad aflaxa almu'minuun aflaxa inay ficil tahay qadaa sheegaysa ama ha ahaato maadi ama ha ahaato mudaaric kala qaadi maayo wasiini siin baa calaamadu ah mudaarica oo qura ayuu calaamadu yahay sayaquulu sufahaa siinkaasi waxa shardiya siinka kelmadu ka maarmayso inuu yahay haddaan idhaha salmaan ka waran waa mudaaric salmaan oo siin baa ku jira ma sax baa salmaan muna ismi ahayn war salmaan waa ismiye goor goormuu ficil noqday salmaan maaha ficil wataa'i ta'niifin taa'u ta'niifka ayaa lagu garan oo maca taskiini taskiin iyo reebniin micii ah taa'u ta'niif maca taskiin baynu nidhi ha lagu garto oo calaamad ha looga dhigo ficilkii maadigay u gooni tahay taa'u ta'niifka reeban wataa'i ta'niifin taa'u ta'niif baa lagu garan taa'u ta'niifka oo maca taskiini reebniin iyo sukuun miciia ah. waa qaalat waa ficil maadi ficil maadi inay tahayna ta'daynu ku garanaynaa wataa facalta facalta ta'deedaa lagu garan mulaqankii oo la kala qaadqaaday oo seen loo kala qaadqaaday intaa facalta ama ha kor dhignaato oo ha ahaato ama ha godnaato oo facaltu ha ahaato ama ha hoos dhignaato oo facalti ha ahaato facaltum say dooni ha xarakaysnaato wataa facalta maadiga oo qurhaa lagu gartaa xagga dambana ficilka way ka gashaa wataa facalta facalta ta'deedaa lagu garanay ficilka oo calaamad ah mulaqankii oon la kala qaadaynin ka ji'ta lii waad ii timid oo kaleba weey haddee tada waa la kor dhigi karaa oo kaji'ta lii waad odhan kartaa warniyo waadii timid tada waana la hoos dhigi karaa oo maxaa la odhan karaa kaji'ti lii inanay anaadii timid laakiin lama godi karo oo lama odhan karo maxay jiitu un lama ogola sababta loo diiday jiitudaa maad garanaysaa ka loo tegaya ayaah yaa loo tegayaa lii adiga unsm adu maad isku timaadaa jiitu waan imid lii anaa isku imid war suurtagal maa lii kol hadday meeshan taaleerigan lii ihi waxaa la ogaaday jiita ta'da ku jirta ama inay fadxa ama inay kasra sidato ka ji'ta li ama ka ji'ti li wa nuuni nuunkaa lagu garanaya waa nuunu tawkiidka markuu ficlu amarka ku jiru dalabka tusayo nuunka dalabka ku tusayaa ficilka calaamadu ah maxaan odhanayaa iqbalanna ama ijlisanna wa nuuni nuunkaa lagu garan walyaai iyo yada ayaa lagu garan alkaa'inayni ku sugnaaday fifcalanna kelmadda ah iyo wafcalii kelmadda ifcalii ah ifcalanna iyo wafcali labadaa kelmadood waxaa nuunka ku jira ayaynu ku garanaynaa hadaba ifcalanna unbuu nuunku ku jiraaye nuunkaasi hadduu dalab raaco calaamada ficlu amarka wey nuun iyo dalab wada socda waa calaamada ficlu amarka yaduna waa yaau muanafati lmukhaadaba yaa lmutakalim ma aha yada loo yaqaano yaau muanafati lmukhaadaba iyaduna sidaynu ognahay yaau muanafati lmukhaadaba waa calaamad ficilka uu leeyahay hadday dalabku tusiso ficilka amaruun baale ijlisii inanay fadhiiso ficilkii amar laba calaamadood buu u sameeyey nuunu tawkiid maca dalaba iyo hee sidaynu ogna yaa muanasati lmukhaadaba oo maca dalaba labadaasaa kolkaa ficilka amar lagu garanaya ficilka mudaaricna siinuunbuu usoo sheegay siin ficilka maadina taau taaniis iyo taa facalta ayuu usoo sheegay waxa kaloo ka dhaxeeya maadiga iyo mudaaricana qad ayuu inoo soo sheegay xarafkiibuu u yimid calaamadda xarafka uu leeyahay xarafku calaamadda uu leeyahay talow maxay noqon calaamadda xarafku waa maxay calaamadda xarafku waa calaamad la'aan baa la yidhi xarafku sidiisa calaamadba ma leh calaamadda xarafku waa calaamad la'aan oo xarafku sidiisa calaamad ma leh waxaa la isweydiinayaa xarafka carabtu talow maxay calaamadii noogu samayn waayeen calaamad aynu ku garanno maxaa loogu samayn waaye horta xarafku waa toddobaataneeye asal ahaan sidiisaba aqsaamta rasmigae xarafku le waa toddobaataneeye kitaab baa laga qoray layidhaha kifaayat lmacaani oo meelaha lix boqoloo bayida oo waxaa jira xarafkaoo khaasa ka hadla haddaad heshiin waa inoo mufiid ilaa xad weeyaan waa axkaamtii xarafkaoo si fudud loo soo ururiyey waalxarfu xarafka lam yaslux lahu uma suubado calaamatun calaama uma suubato ila intifaa qabuulihi aqbalkiisa waayitaanka la waayo mooyaane alcalaamata calaamadda u aqbalo xarafka asalba walxarfu xarafkii lam yaslux lahu uma suubato calaamatun wax calaami ihiba xarafku calaamadba ma lehee calaamadda xarafku waa calaamad la'aan ila intifaa qabuulihi aqbalkiisa anfoonkeega mooyaane alcalaamata calaamadu aqbalo xarafka calaamadiisu waa calaamad la'aan haddaba culima waxaa la doonayaa maadaama xarafka calaamaddiisii ay calaamad la'aan noqotay wuu yar adag yahay baa la moodaa calaamadda xarafka waxaad ka baadhi marka hore calaamadihii ismiga ka raadi markaad ka weyda inuu aqbalayo ku day markuu aqbali waayo calaamadaha ficilka ka raadi markaad ka weyda inuu aqbalayo ku day hadduu calaamad ismi aad ka weydo aqbalina waayo calaamad ficil aad ka weydo una aqbalina waayo ogo waxaas inuu xaraf yahay waadix weeye markaa waxaa la yidhi xarafkuma adkee halka alifbaada xaadu u taallo unbuu yaallaa jiimka saw dhibic hoose kuma naqaan khadana saw sare kuma naqaan xada maxaynu ku naqaanaa marxada eh, maxaynu ku naqaanay waxbala'aan saw maaha sida xada maad ka nixi jirtay markaa way adagtay maad odhan jirtay xadu maya saw maaha xarafka ha ka nixin yuna kuguna adkaanin ogow markaa calaamad ismiya calaamad ficil ka weydo waxaan inuu xaraf yahay macnahaan isa soo saaro kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mufiidun mufiidoo wax faa'iidaynaya lafdiga oo musnadun musnada oo laysku tiiriyey waalkilmatu kelmaduna allafdu lafdiga weeyi almufiidu mufiidkee wax faa'iidaynaya almufradu ee mufradka ee kelidiiya tanqasimu kelmaddu way qaybsami lismin ismi ayay u qaybsami wa ficlin ficil ayay u qaybsami uma xarfin xaraf ayay u qaybsami wa haadihi tani alaaثuhaa saddexdeeduba hiyalkelimu iyada ayaa la odhanayaa waa kelim waalqowlu qowlku lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo qad afaada faa'iideeyey muطlaqan isagoon la kala qaadayn faa'iidadiisa kaqum oo kaleba weeyi istaag waqad oo kaleba weeyi waina zaydan irtaqaa zayd baa kor u kacay oo kaleba weeyi falismu ismigii curifa waa la gartay bitanwiini tanwiin baa lagu gartay walkhafdi khafdaa lagu gartay wa xarfi khafdin xarfu khafdaa lagu gartay wa bilaamin wa alifin al lagu gartay waalficlu ficilkana macruufun waa la garanayaa biqad baa lagu garanayaa wa siini siin baa lagu garanayaa wa taa'i ta'niiin taau ta'niis baa lagu garan oo maca taskiini reebniin miceed ah wa taa facalta facalta ta'deedaa lagu garan mutlaqankii oon la kala qaadaynin ka ji'ta lii waadii timid oo kaleba weeyi wa nuuni nuunkii ayaa lagu garan iyo walyaa'i ya'dii alkaa'inayni ku sugnaaday fifcalanna war samee wafcalii inanay samee walxarfu xarafkii lam yaslux lahu uma suubato calaamatun wax calaami ihi ila intifaa qabuulihi aqbalkiisa la'aantii mooyaane alcalaamata calaamad uu aqbalo in sha allahu tacaala cashirku bartaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala acla waaclam su-aalihii baa inoo bilaabanaya ardayay xifdiga maanta waxaa inoo qaadan doona biidn illaahi tacaala horta xifdiga ayaa inoo soconaya xalqatu abilaswad addu'ali raa'idkoogii baa inoo qaadanaya xalqatu abilaswad addu'ali abilaswad adduali lama hayo xalqaddaa miyaa xalqatu abilaswad adduali ma xalqadoo dhan baan la haynin mise qofkii baan la haynin haye way kala duwan tahay ardaydu inay inay way kala duwan tahay runtii inay qaadan waayaan iyo iyo inay maqan yihiin way kala duwan tahay xalqatu abilaswad nacam anta raa'id aljamaca raaid اljamaaca ah, way hadda may xaajigaasa ya ha ah, si wanaagsan sheekh waxaad soo akhridaa bal hadda kitaabka isku laabo waxaad ka soo bilowdaa wa bacdu faclam anahu lama qtasar ku dhawaaqa nukumaqalla iskuna laab kitaabka laakiin jeebka iskaga rid ama ah, qolada hoose udhib iqra' kitaaba can dahri qalbin waar dadaaya waa raggaas waa rag dadaalaye maadan soo xifdiyin miyaa soo macnee haddaba soo yaro dhowow soo macnee insha allah waqad xadaftu ka bilow waqad xadaftu okay laga maarmay hadda kelmadda saa kumaynaan macnayn shalay laga maarmay ya eeg laga maarmo waa joogto waa ismi ficil hadday tahay bay laga maarmay noqon lahayd mar hore laga maarmay bay noqon lahayd wixii laga maarmo mar kasta bihaa bisabab baan ugu ah, siyaadiyey maaha bihaa ay ku sugan tahay dheh bihaa bimacnaa fiiha bad waa bimacnaa fii biha ay fiiha ay ku dhex sugan tahay ardina ka aftoon waa khabar soo qadimay sax sax baad u macnaynaysaa sheekh ay ku sugan tahay alghina maaran haye eeg waa laga maarmayaa maaha waa lagu maarmayaa weeyi بتغلاب أوابيش الطرق فجاء وحي فجاء ويمن فجاء ويمن صح ما ضميرنا مصورة الكتاب صح فجاء ويمن مثل شرح الكتاب كتاب شرح إيسو قرأ إيسو أيوم مثل الشرح شرح وكان إيسو قرأ أيوم للكتاب ويمن هيه هيه fii nadmihi fii nadmihi nadmintiisaa lay weydiiyey su-aashaasoo saadir ka soo fulaysa saaxiibka xagga saaxiibka saaxiib ka soo fulaysa haye saaxiibkaasoo saadiq la maamo haye saaxiibka oo yafhamu fahmaya saaxiibka oo yafhamu fahmaya qowlay hadalkayga haye ictiqaadisu u ictiqaaday lictiqaadin buu ku fahmayaa caqiido waafiqin lagu kalso jazaaka allah khayr sheekh waa fiicanta sheekha iska fadhiiso xalqatu abi bakrin nacam ya xalqata abi bakrin ayn xalqatu abi bakrin ذات اليمين ولا ذات الشمال هيا naam istaag istaag ismaaciilow istaag waxaad eh, wabacdu ka soo bilow kitaabka wabacdu ka bilow nay dusha akhriskaan doonaya xifdi baa inoogu jira sheekh كان مطلوبا الشق طلبا ايوه صحنت ايوه صح من الوراء تونس العرب كي يفهموا معاني القران وسنه دقيقه المعاني ونحن الى اولا ان يعلم من كلام دون المجتمع وكان خير وكان خير عرفه صغيرا وراسخا لطيفة شهيرا في عرفها وحكمها وظلمها ألفها الحبل من الظلوم وارتفعت أدلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حكمها نظرتها مولودا عن مثله من أصل في تقديمه ما شاء الله جزاك الله خير شيخ اسكفرسو waxaan doonayaa xalqat alcashmaawi nacam xalqat alcashmaawi anta waxaad inoo soo eh, ka soo bilow sooma bilow adiga waan kaa wada dhegaysanaynaaye isku laab kitaabka insha allah eh, dhammaan waxaynu u baahannahay ilaa cashirkeenni shalay toole in lagaa dhegaystaye alxamdu lilah ka bilow وكان مطلوب الشيخ صلى الله عليه وسلم يدخل معاني القران والسنه تختلف معاني من هو امر ان يقع ما ذكر الدين والنبي وكان صدارة الراس الراس الذي في العرض وحكمها وقول ان لفظ من الدين وقال لك تسمع مع ما ترى ما ذكر هذا نفس التقديم ما شاء الله وعنه ان رسول الفوائد اذا كل ما تغير الاقوال الحجام yaana annaha laiga dhegaysto man istaaghaye eeg daqiiqadaha in lainoo soo koobo weeyaan moogtiin istaag nacam haye الحمد لله الذي حدوث فقال العلم خير خلقه والانتقاء ويرسله بنحوه ومعه بخير التحويل وسبب مع الانسان تعرف القلب الاذهان والصلاه مع سلام الملائكه على النبي افصح الخلائق محمد بلال والاصحاب ومسه القران في الاعراب وبعد فاعلم انه لم يختصر كل الورى على الكلام المتصل وكان مطلوبا نفسه وطلبه من الورى حكم الثاني العربي يفهم معاني القران يخصون وثق بفتح معاني ومع الاولى اولا ان يظلم اذ الكلام دونه ان يظلم وكان قيد كفه الصغيره حراسه لطيفه حيره لعربها وعلمها وعروضها